sha allahu tacaala mabaaxid ku saabsan ama masaa'il ku saabsan tacaarud اlbayinaat markhaatiyadu marka ay iskhilaafaan oo iska hor yimaadaan labada dhinac iyo waxa la yeelayo saluu ka horreysiiyo wuxuu yihi wain tadaacayaa caynan haddii ay masale isku cayn isku qabsadaan shay bay isu qabsadeen waliaxadihimaa bayinatun mid uun baana waxa uu haystaa markhaati qudiya lahu kaa markhaatiga haysta ayuun baa loo xukumi ama kii alaabta gacanta ku hayay ha noqdo ama kii kale ha noqdo ama alaabta cid kale oo saddexaadba gacanta ku hayso ama labadoodaba gacanta ku wada hayaan wain kaana likulli waaxidin minhumaa bayinatun haddiise mid waliba uu markhaatiya haysto fain kaana fi yadi axadihima hadii midig gacanta ku haya alaabta qudiya bihi shaygii waa loo xukumi lisaaxibilyadi baa loo xukumi qofkaa gacanta ku haya oo maxaa yeelay alyadu murajixa gacantu gacan ku hayntu rajaxaad bay leedahayoo dee waxay ku rajaxaysaa markii horeba haddii aanay markhaati haysanba kaa gacanta ku haya ayaa rajaxnaayo waa isaga la dhaarinayay imikana markay markaa sida noqoto oo labadii mid walba uu markhaati helo markhaatiyadii labadii markhaati way isla dhacayaan deetana waxaa soo harhaya kii saaxiibulyadka ahaa haddii markaa bayinadiisa wax kaloo lagu rajaxaanay isagaa markaa alaabti la siinayaayoo qaadanay isagaa markaa bayinadii loogu xukumi wuxuu yihi wa qiila qiil baale laa yuqdaa lahu ilaa an yaxlifa maya loo xukumi maayee waa in uu dhaarto oo yani way isla dhacayaan labadii markhaati iminka masalada hore qowlkaa hore waxa uu leeyahay oo muctamadkiihi dhaar uma baahan kol hadduu markhaatiya haysto gacantiina ku hayo markhaatiyadiisaa rajaxan deetana isagaa loo xukumay muctamadku waa sida awal mansuusu walawal waaka ku yidhi kaa hore ayaa naskii shaaficiya oo bayinadaasaa ka xoog badan bayinada kale qiil kan dambe wuxuu leeyay labadii bayino way isla dhacayaan xaggana waa markhaatiya xaggana waa markhaatiya waa laysu tuuraya waxaa laga soo qaadayaa laba qof oo aan markhaatiya haysan deetana dee saaxiibulyadku waa kii dhaaran jiray isaga muddaa ahaa sidii bay mari ayuu kan kale markaa leeyahay wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala wain kaana fii yadihima shayga hadday labaduba gacmaha ku hayaan oo midba dhinaca haysto aw fii yadi gayrihima ama mid saddexaadba uu gacanta ku hayo aw laa yadda liaxadin calayhi ama cidba aanay gacanta ku haynin oo laba markhaatiyana ay kala keensadaan faqad tacaaradat ilbayinataani labadiiba bayinood way iska hor yimaadeen markhaatiyadii waa is wa is wa is wa is iskhilaafeen way iska hor yimaadeen haddaba maxaa la yeeli kana markhaatiyo wataa kana markhaatiyo fa fii axadi lqowleyn labada qowlee meesha ku jira midi wuxuu leeyahay tasqutaani waa muctamadkii labaduba way dhacayaanoo meel waxba la-aan bay noqonaysaa markhaati la-aan iyaa dib loogu noqonaya fayakuunaani waxay noqonayaan markay markhaatiyadii isridaan kalmutadaaciyeyni sida labadii wax isku qabsaday bilaa bayinatin iyagoon markhaati haysan galanayo daakhilka ayuunbaa dhaaran jiray khaarijkana kol haddaan markhaati haysan dhaarta ku qancay wa fil aakhari qowlka kale waxaa ku sugan tustacmalu lbayinataani labada bayinaba waa la isticmaalaya labada markhaati labada dhinacba markhaatiyadooda waa lagu shaqaynaya waa maarata waa lagu dhaqmaya sidee loogu dhaqmo wa fi isticmaali haddaba loo isticmaalayo halaathatu aqwaalin saddex qawl iyaa kasii farcamaya markana waa la isticmaalaya labadiiba sidee haddaba loo isticmaalay axaduha qawlka koobaad wuxuu leeya yuuqaf waa la hakinaya xukunka ilaa intaa wa kala cadaanaya ee keennaa hore muxuu ku yihi tasqutaani fayakuunaani kalmutadaaciyayni bilaa bayina way isla dhacayaan dad aan markhaatiya lahayn bay noqonayaan daakilkaa la dhaarinaya markaa noqonaysa muddaa caleyhiga kani muxuu kuleeyahay labadiiba waa la isticmaalaya deetana waa la hakinaya xukun lama ridayo iminka ilaa inta ay wax kala caddaanayaan ama iyagu heshiis gaadhayaan xukun la ridi maayo wathaani ka labaad ee isticmaalka kusii waxa wey yuqsamu baynahuma maya labadiiba waa loo qaybin alaabtii kale dukaana markhaati kana markhaatiya keensaday nus iyo nus waad wadaledihin baa lii wayaga waa sinaadeen buu leey wthaaliu ka saddexaad yuqracu baynahumaa waa loo qori tuuri faman kharajat lahu lqurcatu qudiya lahu ka qorigiisu soo baxa ayaa loo xukumayaa waayo waa xaqay u sinaadeen xuquuqdan haddii loo sinaado qori tuurad baa lagu kala baxaa saddexda qowlba markaa qowlkii isticmaalka oo aan muctamad tasquaani wey haddii adaba isticmaalka lagu shaqeeyo yuuqafudaa rajaxnaanaysa haddii isticmaalka lagu shaqeeyo yuuqafu qowlkaa waqfige waa la hakinayaale ayaa rajaxmaya oo maxaa loo qori tuuran xaqan qof unbaa labada mid maaha xaq aan cidi lahayn u sinaadeen ma xuquuqda aan cidi lahayn loo sinaado ama maarata mid waliba xaqa uu si kaamila u wada leeyahay mid waliba uu leeyahay iyabaa loo qori tuuri karaa laakiin xaq labada mid uuni uu le lakin ki uu ahaa aynaan garanaynin u qori tuuri mayno waa loo qaybinayaa oo labada maaragtay labadiiba loo kala jeexayaa maaratay yani nus iyo nus kala leedihin baa la odhanayaa iyaduna de waxaa lagu daciifinayaa mid waliba nus muu sheeganaynin mid waliba nus muu sheeganayn alaabtiina midkoodna gacan kuma hayo oo yad meeshii ma jirto oo mid aynu idhaahno isagaa mudaciya ka kalena muddaci aleyh meeshan ma yaalo labada mid waliba muddaci wey wuxuu yihi wahal yaxlifu maca alqurcati marka qorituuradka oo kii u dambeeye la qaato dhaar ma la raacin fiihi qowlaani laba ayaa ku sugan qawl soo arki mayse yani qowl farac ahaa iyo haddana far waxa weeye waa saddexisa si daba haddii aad bayinataynkii qaadato tustacmalaani labadii qowle bayinataynka ku jiray haddaad tustacmalaani qaadato haddana tustacmalaani saddexdii qowlee ku jiray aada yuqracu qaadato iyaa haddana ma la dhaarinayaa laba qowl haddana kusii jiraya saasaad ujeexaysaa marka markaad shaxda samaynayso halkaasaad sii raacaysaa laagtaa iyaa sii foorarsanaysa wahal yaxlifu maca alqurcati haddaba qurcada haddii la qaato miyuu qurcadii la dhaaranaya dhaar ma raacinayaa fiihi qowlaani laba qowl ku sugan haddaynu iyadana qaadano waxaa la rajix waa la dhaarin ila waxba qurcadii waa iska tarjix daciife waaya cafwan mwaxay rajaxayaan la dhaarin maayo bay la dhaarin maayo bay leeyihiino tarjiixu daciif ba ha laakiin haddana waxay leeyihiin waxa loo qori tuuray waa litarjiix si loo kala rajaxaa loo qori tuuray maadaama qori tuuradku uu ahaa khalaas dhaartii looma baahan iyay markaa odhan wuxuu yihi musanifku raximah llahu wain kaanat waa yahay wuxuu ihi wain kaanat bayinatu axadihima midkood markhaatiyadiisu hadday shaahidayni laba raga yihiin wabayinat laakhari ka kale markhaatiyadiisuna shaahidan wayamiinan hal markhaati iyo dhaar ay yihiin fa fiihi qowlaani laba qowl iyaa halkaa iyadana gelaya ma sidee loo kala rajixi axaduhumaa mid wuxuu leeyay anahu yuqdaa biha waxa loo xukumaya ama bianahu yuqdaa bihi shaygii waxa loo xukumaya lisaaxibi shaahideyni ka labada markhaati keensaday maxaa yeelay labada markhaati markhaati iyo dhaar way ka xoog badan yihiin waana lagu ijmaacsan yahay markhaati iyo dhaartana waxa weye waa laysku haystaayo dee muran baaba ka jira fuqahada dhexdoodii ma la aqbalaya mise lama aqbalin xanafiyadii ma ogole markaa maadaama taa lagu ijmaacsan yahay qur-aankiina iyadoo ay ku jirto fastashiduu shahiideyni min rijaalikum ay tahay waashiduu dawey minkum waxa weeye iyada la qaadan muctamadku saas u leey wathani ka labaad wuxuu leeya anahumaa sawaaun isku mid weeyaan buu waayo dee waa bayino xaqu ku sugnaado tanna waa bayino xaqu ku sugnaado labadaba xaqu ku sugnaada markaa waa isku mid buu kaasi isagu leey markaa deetana maxaa samayn halkii aad garanaysa baa la isla mari tasqudaan iyo tustacmalaan iyo markaynu kaa qaadano fatatacaaradaani labadii bayina way iska hor imanoo wa fiihimaa qowlaani labadii qowleed soo aragtay tasquaan iyo tustacmalaani kala ahaa iyaa ku sugnaanay wain shahidat bayinatu axadihimaa bilmilki min sanatin mid markhaatiyadiisu hadday sheegaan sanadba inuu alaabtan isagu lahaa washahidat bayinat laakhari bilmilki min shahrin ta kalena ay tirahdo bilba isagaa lahaa fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku jiraya halkan anahumaa tatacaarad axaduhumaa anahumaa tatacaaradani inay mutacaaridata yihiin oo kuwa iska hor imanaya yihiino halkii aynu soo sheegnay la marinayo waa qowlkaasi waay wa fiihimaa qowlaani de markaa markaad tatacaaradaani labadii qowl iyaa geli wahaani ka labaad wahuwa saxiixu buu ku yidhi waa ka ansaxa ah halkane ana alatii shahidat bilmilki alqadiimi awlaa tan milkiga hore sugtay ee sanadba isagaa lahaa ayaa mudan waayo dee bishan bay ku yihiin bishan u dambeysay ilan tanna way sugaysaa kanay usugaysaa zayd bay usugaysaa tanna camar bay usugaysaa ta halkaa bay ku yihin laakiin wixii ka horreeyey tanaa la gaaro zayd bay usugtay markaa maxaan lena alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalkii bay waafaqsan tahay iyadaa la rajaxayaa markaa saasaa rajaxaan marka waayahay wuxuu yihi facalaa haadaa haddaba markaynu khilaafkaa ku soconno facalaa haada alkhilaafi wey in kaana maca axadihimaa bayinat bilmilki اlqadiimi wa maca alaakhari yadun faqad qiila saaxibu اlyadi awlaa waqiila saaxibu اlbayinati bilmilki اlqadiimi awlaa waayahay facalaa haadadaa imaam nawowi isagu facalaa haada alkhilaafi buu ka dhigaya sida nukadkiisa uu sheegayo shaarixuna facalaa haada ay facalaa taqdiimi laqdami taarikhan buu isagu leeyay shaarixan halkan najmu haaqib waayay sida nawowi aan ku socono marka facalaa haada alkhilaafi haddaba khilaafkaa ah markaynu ku dhisno in kaana maca axadihimaa bayinatu bilmilki اqadiimi haddii midkood uu bayino haysto milki qadiima sheegaysa wa maca alaakhari yadun ka kalena uu gacan ku hayntii leeyahay faqad qiila waxaa la yihi saaxibu lyadi wlaa ka gacan ku haynta leh iyaa mudan ka gacan ku haynta leh iyaa mudan mar walba ama qowlka dambe qaado ama qowlka hore qaado waayahay maxaa yeelay alyadu wlaa min ashahaadati bilmilki اqadiim lana alyada bimujaradiha daalat wshahaadatu bilmilku la tadul alayhi ba yani gacanku gacantu sideeday murajix u tahay markaa gacantaas iyaa xoog badan yaa la yihi waana ka asaxaa wey wa qiila waxaa kaloo la yimid saaxibu اlbayinati bilmilki اqadiimi wlaa kan milkul milkulqadiimka sheegay iyaa mudan marka markaad khilaafkii ku socoto dee way imanaysaayo haddii aad qowlkii hore ee mutacaaridatayinkii aad keento annahumaa tatacaaradaanidii oo tasqudaani odhanayay halkan marka saaib markaa arrintani taallo dee qowlkaa hore imanayo faqad qiila saaxibuliyadii awlaa kaasunbaa iman oo wuuu shaarixu markaa kan dambe u dooranayo faqad qiila saaxibulyadi awlaayo de hore inoo soo martay in saaxibulyadka la qadimayo haddii ay markaa bayinateynkooda iska hor yimaadaan waa inagii soo aragnayo fain kaana fi yadi axadihima qudiya bihi lisaaxib ilyad waa inagii soo niri sawma wa qiila laa soo marnayo aynu nii waa mutacaaridatayn iyada lafteeda wuu ohanaya kaasio deetana wuu ridayaa qiilkaasina wuu ku jiray halkaa laakiin muctamad waxa inoo soo ahaa saaxibulyadi awla halkana waa sidii oo kale waa haddaynu tacaarudkii qaadano haddaynu qowlkan kale ee ana alatii shayad bilmilki alqadiimi awlaa qaadanana iyada lafteedana saaxibulyad awlaadana rajaxnaanaysa waayo gacantu sideeda ayay murajix u ahayd oo dee nusuustiiba iyada laga fahmay milkulqadiimkana waa arrin markaa lagu ijtihaaday oo markaa asalkii istisxaabkii arrimahaas iyadu ay ku dhisnaanaysaa wuxuu ihi wain shahidat bayinatu axadihimaa bilmilki wanitaaji fii milkihi mid markhaatiyadiisu hadday sheegaan inuu waxan isagu lahaa weliba neef baa laysku haystaa marka neefkan hebel baale milkigiisaanu ku dhashay markhaatiyadaas saas iyagu ihahde waxaa u dhashayba neefkani isagoo milkigiisa ku jira hebel wabayinat laakhari ka kale markhaatiadiisu waay ka markhaati kaceen bilmilki waxdow neefka anagu laxda inuu ninkaa camar leeyahay ayaanu markhaati nahay kana wuxuu yidhi dhala inay milkigiisa ku dhalatay baan anagu markhaati nahay inuu isagu leeyahay maaha inay milkigiisa ku dhalatay dad qaaditaay yaa nagu qasib haddaad adigoo qaadaynta ku ada ku yidhahdaan uun anigu qaadi waxaan markhaati ka ahay neefkaa inuu hebel milkigiisa ku dhashay oo laxdiisii heblaaya u dhashay yaan markhaati ka ahay ku kalena sidii oo kale ku raaca labada kalena waxay markhaati ka kaceen ninka kale u markhaati furana waxay yidhahdeen waxaanu markhaatiya ka nahay laxdaa inuu hebel leeyahay yaad u xukumaysa ya ay ka dambe ad uxukumaysa iska ilaali ilan qolada hore inay laxdiisii dhashay unbay sheegeen imika inuu leeyahay may sheegin ilan intay laxdiisu dhashay buu iibin karaa soo ma kelmadda uu ku hadlaya waa inaad u fiirsato ilan qaar baa hoos dhigayo muxuu ahaaye ku khaldaye yaan lagu kaartaynin weligaa yaalaa soo jeed mutayaqid waa inuu marka waxaan markhaati inay milkigiisa ku dhalatay oo heshiisii heblaaya dhashay kuma filna waa inuu yidhaahdo waxaan markhaati ka inuu hebel leeyahay milkigiisana ay ku dhalatay markaasi meeshu oogeysanaysa hebel inuu hebel leeyahay baan markhaati ka ahay lahaanshihi wuu sugay soo milkigiisana ay ku dhalataydaasna waa sii xoojino waa horreysiin kii qoladii kalena waxay tihi waxaanu markhaati kan inuu hebel leeyahay markaa yaa la horreysiinaya faqad qiila waxaa la yhi waa bayinatu nitaaji awlaa kuwa dhalmada sheegay iyaa la hormarinaya iyaga ayaa xoog badan waaya hadii aynu dhahno de milkulqadiimkaa la sugayaa de waa milkigii qadiimka ahayo hadalba male haddii xataa aynu nidhaahno bay leeyihiin milkulqadiimka waxba laguma tarjiixiyo oo masaladii hore ayna almilkulqadiim laa yurajix waxay leeyihin halkan liannahaa tanfi an yataqadama caleyhi milku hayri inaan waxbaba ka horreyn bay sheegaysaa marka xataa haddaynu dhahno milkulqadiimku waxba laguma tarjiixiyo nitaajkan waa lagu tarjiiinay lagu rajaxay waqiila waayahay ariiqo kale waxay leedahay halkan calaa qawleyni kalmasalati qablaha mayane labadii qawl ee milkulqadiimka ku jiray sidoodii bay halkana ugu jirayaan ariiqador maxay lahayd xataa haddaynu a milkulqadiimka waba laguma tarjiixinayo aynu qowlka dambe qaadano halkan nitaajku waa murajix bay oo iyadu waxay lahayd khilaafkii halkaa hore ku jiray halkan ma gelayo laakiin muctamadku wuxuu leeyahy halkan maya waxay la uun masaladii hore qowleynkiibaa ku jiraya qowlooyinkana waxaa kuu rajaxnaa milkulqadiimku inuu murajix yahay dee markaa kii la yidhi milkigiisay ku dhalatay iyaa la rajaxaya wain idacaa rajulaani laba hadday sheegtaan kulu waaxidin minhuma mid kastaaba wuxuu sheegtay anahu btaaca haadihi daara gurigan inuu iibsaday min zaydin inuu ninka zayd laydhaa ka iibsaday wahiya milku isaguna uu leeyahay waaqaama kulu waaxidin minhuma mid kastaaba wuxuu keenay bayinatan markhaatiyo calaa maa yadaciihi warka uu sheeganayo sidamka dee dhacdo kale wey laba qolaa laga wada iibiyey dee booska qolo waliba maxay seetaa markhaatiyadeedii iyo waxeediiy notaayadeedii waraaqiheedii bay seetaa annagaana laga iibiye annagaana laga iibiye fain kaana taariikhuhumaa mukhtalifan haddii taarikhdu kala duwan tahay fa hiya lisaabiqi minhuma dee kii yaa la qaadanaya ta dambana dee waa bay kaa iibiyeen wey warku waa cadiye marka wain kaana taarikhuhumaa waaxid hadday isku taarikh yihiin waaba isku maal isla markuu halkan ka qoray qola kalena halkan looga qoray waaya wain kaana taariikuhumaa waaxidan hadday isku taariikh yihiin waaya walam yucraf isaabiqu minhumaa saasaa nusakda maarata makhtuudka qaarkood walan baa qoran iyo daarminhaaj iyo laakiin sidaas rajaxan waa sidan aw lam yucraf aw lam yucraf isaabiqu minhum ama aan la ogaan labada keebaa horeey maba taariikhaysna labada nootaayo midna taariikh ma ama labaduba isku taariikh weey maxaa la yeelayaa marka ama midbaa taariikh le midna taariikh male de tan bela taarikhdii miyay ka horreysay ka dambeysay ma garan karno aw lam yucraf isaabiqu minhumaa koodii horreeyay haddii la garan waayo ama isku taariikh noqdaan tacaaradat ilbayinataani dee markhaatiyadu way iska hor yimaadeen bay noqonaysa wa fiihimaa qowlaani laba qowl baa ku jira waad ogeedo axaduhumaa ka rajaxan wuxuu ahaa tasqutaani way dhacayaan labadaba waa la tuuraya waa la isu dhaarinaya marka waani ka labaadna waa kii kulaa tustacmalaani labadaba waa la isticmaali imaa bilqurcati ama qori tuuradki aw ilqismati ama in la dhex la ihahdo qaybsada walaa yajiiu lwaqfu buu yihi halkan masaladan iyada hakiskii ma imanayo buu yihi hakinti oo maxaa diiday dee cuquudda lama hakiyo wii bayc baa meeshii jira markaa baycii waanu hakinaynaa baycu hakin ma gala buu leeyahay waa qowlkii markaa jadiidka ahaa laakiin dee qadiim baa jiray odhanayey waqfulcuquudka ogola calaa kuli xaal halkan waxaa ku rajaxan labadii bayinaba in la tuurayo wain idacaa axaduhumaa midkood hadduu sheegto anahu ishtaraahaa min zaydin wahiya milkuhu zayd baan ka iibsaday booskani isagoo iyadoo milkigiisa ah buu yii saasuu mid yii mid kalena wuxuu sheegtay anahu ishtaraahaa min camrin inuu ninka camar la yidhaha ka iibsaday wahiya milkuhu iyadoo milkiga camara wa kulu minhuma labada mid kullu waaxidin minhuma mid waliba wuxuu keenay bimaa yadaciihi calaa maa yadaciihi waxa uu sheeganayo wuxuu u keenay bayinatan markhaatiyo markaa mid wuxuu leeyahay camar baa lahaa on kan kalena wuxuu leeyahay zayd baa lahaa oon iyadoo milkigiisaa ka ibsaday mid waliba leeyahy dee labada bayina halkan way iska hor imanayaan buu ku yidhi wa fiihimaa qowlaani markii tacaarudaana sidee la yeelay waad soo baratay wain kaana fii yadi zaydin daaru hadduu guri ninka zayd la yidhaha guri ama dhul uu gacanta ku hayo fadacaa kullu waaxidin minhumaa laba kale ayaa mid waliba sheegtay anahu baacahaa minhu ninkan zayd ihi inuu ka iibiyey ama inuu isagu ka iibiyey ninkan zayd la yidhaahdo anahu baacaha in isagu mudacigu baacahaa dhulkan iibiyey minhu min zaydin zayd inuu ka iibiyey aqaama kulu waaidi minhuma bayinata alaa caqdi mid waliba markhaati buu keenay caqdigii ula gala waa kanoo dhulkaa anaa ka iibiyey toban kun baan ka sii kan kale wuuu le anaa ka iibiyey oo toban kun baan ka sii markaa ninka labadii lacagay waa laga doonaya kana toban kun buu ka doonaya kana toban kun buu ka doonaya mid waliba anaa ka iibiyey bule isku daqiiqad isku saacad tacaaradat اlbayinataani ama albayinaatu markhaatiyadii dee way isburinayaan ilan suuragal ma isla saacaddaa inay kan milkigiisa ahayd kana milkigiisa ahayd oo labada mid si dhamaystiran uga iibiyey suuragal ma wa fiihimaa qowlaani markay markaa tacaarukaas imaadana dee labadii qowl ayaa ku jiray wain kaana taariikhuhumaa mukhtalifan taariikhdu hadday kala duwan tahay lazimahu hamanaani labada lacagayoba waa lagu leeyay kani laba kun iyo kob iyo labaatankii inuu ka iibiyey baa u qoran kan kalena waxaa qoran laba kun inuu ka iibiyey ama laba kun iyo labiyo labaatankii ninka waa lagu leeyay oo maxaa loogu yeeshay de waa suuragal in inta labaatankii laga iibiyo kani ka iibiyey taarikhda hore uu isagu dib usii iibiyey oo kan kale milkiyey oo markuu milkiyey haddana isagii dib uga iibiyey iyo dee ah. marka haddii kole hadii markhaatiyadii la helay oo bayinadii ay meesha socoto bayinada waa la hadii labadiba lagu dhaqmi karayo wain kaanataa mulaqatayni haddii ay bilaa taariikh yihiin labaduba aw ixdaahumaa mulaqatun ama ay midi bilaa taariikh tahay wاlأkraa muarakatun midna ay taariikhaysan tahay faqad qiila waxaa la yalzamuhu hamanaani labada lacagayowba waa lagu leeyahay waana sida muctamadkaa weeyaan bal qaarkood waabay qaciyeenba khilaafkaba may gelinin maxaa yeelay kol haddaanay taariikh qorani jirin dee labada iibe inay jireen baa dhici karaysa kol hadday dhici karaysa labada iibe inay jireen oy sax ahaayeen wax aynu u burinaa ma jirto markhaatiyada waa lagu dhaqmaya lazimahu amanaan wey waqiila qiil baa le yalzamhu amanun waaxidun lacag lagu yeelan liannahu lmutayaqanu buu leeyahay inta la hubaa waa in ninkan hal lacag lagu waa la hubaa wixii ka badanna la garan maayo markaa de inay yani tacaarudayaan ayaa markaa meesha imanaysa oo tacaarudkii ayaa de meesha jiray waaya wuxuu yihi wain iddacaa rajulu milka cabdin ninbaa wuxuu sheegtay addoon meeshaa jooga ayuu yihi waa addoonkaygi aniga ale wa aqaama calayhi bayinatan markhaatiyana wuu u keenay wadaca alaakharu mid kalea wuxuu sheegtay anahu baacahu anahu baacahu addoonkan uu leeyahay waa addoonkaygii waa kii iibiyey buu yihi sawdigii iibiyey buu yidhi aw waqafahu waabuu waqfay buu yihi oo masaajidadu u waqfay inuu khidmeeyo owa addoonkani waa waqaf aw actaqahu ama wuxuu yihi waa kii xoreeyey kan waa addoonkaygii leey wa aqaama caleyhi bayan markaasu markhaatiyana keenay markhaatiyo caddaynaya inuu iibiyey ama inuu xoreeyey ama inuu waqfay ayuu markhaatiya u keenay qudiya bilbayci waalwaqfi waalcitq in arrintaasi dhacday ayaa la xukumaya oo iibkaasi jiray ama waqafkaasi jiray ama xorayntaasi ay jirtay iyaa la xukumayaayo isaga markhaatiyadiisii ka markhaati kacayeen addoonkiisii yahay de iyagu milkigii ay ogaayeen unbay ka markhaati kacayaan laakiin waxaa caddaatay wax aanay ogeyni inuu jiro caqdi kale ah aanay ogeyni inuu jiro waa ziyaadatu cilmi wixii la odhanayay cilmi dheeraada ayay markhaatiyadan kala keeneen waa lagu dhaqmaya wain qaala licabdii addoonkiisii hadduu ku yihahdo in qutiltu haddii lay dilo fa anta faaqaama alcabdu bayinatan addoonkiibaa markhaatiya keenay annahu qutila in la dilay sayidkii aanu iska dhimanin waaqaama alwarasatu dhexlayaashiina waxay keeneen bayinatan markhaati annahu maata inuu si caadiya isaga dhintay ee aan la dilin yani inuu si caadiya udhintay inuu isdhintay iyo iyagu markhaatiya u keeneen addoonkiina wuxuu markhaatiya u keenay in la dilay ee arrintu aan dhimasho caadi axaduhumaa mid wuxuu leey tatacaaradaani wayariqu lcabdu labadii markhaati waa iska hor yimaadeen beyine addoonku iska sii wato alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan khalaas yani waxaa dabcan dhaaranaya warasadii de dhaaranaya ilan waynagii soo sheegnay haddii tacaarud lbayinaat uu dhaco waxay noqonayaa sidii bayinaba jirin deetana dee way isdhaarsanayaan markii qawlkii tasquudaankii aan qaadan oo mudda la dhaarin wuxuu yihi wathani ka labaad waa tuqadamu bayinat lqatli kuwa sheegay in ninka la dilay kuwaas cilmi dheeraada haya kuwan kale ninkani inuu dhintay ninkiio halkan oo yaallo iska sakaraad unbay arkayeen ama ninkiioo dhintay oo meyda unbaa la dul joojiyey oo inuu dhintay unbay og yihiin laakiin si uu u dhintay wax ka qarsoon bay kuwani sheegeeno in la dilay ah ilan markii la dilay wuu dhintayne markaa waxaa la xoojinayaa taa markaa ziyaadatu cilmiga ama cilmiga dheeraadka ah ee qaabkii mowdka sheegtay ayaa la xoog yeelay wain qaala hadduu yidhi in midtu fii ramadaana facabdii xurun ramadaan haddaan dhinto addoonkaygu waa xor wain midtu fii shawaalin bisha shawaal haddaan dhintana fajaariyatii xuratu addoontayda ayaa xor ah famaata ninkii wuu dhintay waaqaama alcabdu bayinata bilmowti fii ramadaan addoonkii markhaatiyuu keenay ramadaantiinuu go wljaariyatu waaqaamat iljaariyatu inantiina waxay keentay bayina iyaduna markhaatiyay keentay bilmowti fii shawaalin inuu shawaal go-ay mid walba dhinaceed ujiidanaysa ayuu ujiidanaya fa fiihi qowlaani haddaba axaduhumaa tatacaaradaani wayaariqaani waana waxa weeyaan waa de qawlkii halkaa horan ku jiran so arkin tatacaaradaani wayariqu lcabdu laha mutacaaradba meesha dhacaya labaduba addoomma iska ahaanaya ilan midna ma cadda in bishiisii la dhintay waaya wuxuu yihi wthaani ka labaad tuqadamu bayinatu ramadaana mayane taa horeysay bisha hore sheegtay ayaa ziyaadatu cilmi wadata waayo dee inuu ramadaan dhintay macnaheedu waxay sheegaysaa inaanu ilaa shawaal soo gaarin qoladan kale inu ilaa shawaal soo gaaro asalkiiba kori waafaqsan yihin kuwaasina asalkii way khilaafsan yihiinoo wax asalkii ka gadisan bay sheegayaan waana dad looga qaateen markaa ziyaaratu cilmiga qoladan shawaal warka waktiga helan wey qoladani warkay waxay heleen shawaal unbay maqleen hebel baa dhintay dee markaa iyaga toodan cilmi ka dheeraadoo dhimashadani inay ilaa rabadaantiiba ahayda iyay kuwani hayaan ayay qoladaasi leedahay muctamadkii wey wain qaala liaxadihima hadduu labada mid ahaan ku yidhaahdo in midtu min maradii haada xanuunkaygan aan hadda ku jiro haddaan u dhinto fa anta xurun xor baa tahay wa qaala lilaakhari kalena wuxuu ku yidhi in bari'tu min maradii haada xanuunkayga kana hadaan ka bogsado fa anta xurun xor baa tahay uma maata kadibna wuu dhintay wa aqaama kulu waaxidin minhumaa bayinatan calaa maa yuujibu cidqahu mid waliba sidii isaga loo sheegay ayuu markhaatiya u keenay kii horena wuxuu keenay markhaatiyo caddaynaya inuu xanuunkii u dhintay kii kalena wuxuu keenay markhaatiyo caddaynaya inuu xanuunkaa ka bogsaday dhimashadu wax kala ahayd wuxuu yihi musanifku tacaaradat ilbayinataani labada bayino waa iskila waa iska hor imanaya waayo xanuunkiibuu u dhintay waxay sheegaysaa inuu ka bogsaday wuu ka bogsaday ina sheegaysa inuu ka bogsaday marka waa laba cilmi meeshan ma odhan kara qoladaas qoladani ataa sababulmowdku inuu xanuunka yahabay sheegayaan qoladana waay leeyiin sababulmowdku ma ahayn kaa wuu ka bogsado bogsashay sheegaya markaa sida muctamadkaa maarata mansuuskaa naskii shaafici waafaqsan waxa weeyaan waa mutacaaridatayn labadaa bayno iska hormaraya lama rajaxayo qolada bogsashada sheegaysa lama ohan cilmi ziyaada hayaan wasaqatataa dee markaa qawlka soo naqan way dhacayaano waraqal cabdaani labaduba adoomay ahaanaya wain shahida shaahidaani laba markhaati hadday ka markhaati kaceen ana wactaqa saaliman ninka saalim la yidhaha inuu xoreeyey wahuwa ulusu maalihi saalimkaasina xoolihiisii saddex meeloodoo meel weeyaan wa shahida aakharaan laba kale ayaa waxay ka markhaati kaceen anna wactaqa haaniman ninka haanim la yidhaha inuu xoreeyey wahuwa ulusu ka kalena waa ulus labadu waa isku qiimo wey walam yuclam awalu minhuma say u kala horreeyan lama garanayo kaana inuu xoreeyey waa la hayaa kanna inuu xoreeyey waa la hayaa labadiina dama wada bixi karaanoo warafadiibaa markaa aan waxba helaynin oo dee ulusayn de maarata qofku ma bixin karo markuu sii dhimanayo waay haddaba maradulmowtkii arrintani dhacday walam yuclaw ilawalu minhuma kii horeeyena lama garan fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhuma midi wuxuu leeyahay anahu yactiqu min kuli waaxidi minhuma nisfuhu mid walba nusbaa ayaa ka xoroobaya buuli mid walba nus baa ka xoroobaya yactiqu min kuli mid walba nusun baa ka xoroobayo loo qori tuuri maayo halkan waayo haddaynu qori tuurno waxaa dhici karta kii uu horxoreeyey eh, xoroobay maahe kii aan xoroobin ay ku dhacdo deetana kii kii xoroobeyna aynu addoon ka dhigno kii addoonka noqonaya aynu xoreyno markaasi aan mushkiladaasi u dhicin nus iyo nus baynu ka dhigayno waani ka labaad yuqracu baynahoo la qori tuuraya sidii nabigu uu ku sameeyey ninkii lixda addoon wada xoreeyey de waa tii jeer xornimada qof dhamaystiran la raadin jiray markaa qof dhamaystiran baynu saaraynaabuu keen si qof dhamaystiran ubax waa loo qori tuuri laakin waxaa le qori tuuradku maanta inuu arrintii dabagediyo iyaa dhici gaaraysa laakiin taa uu u qori tuuray dee hal mar la wada xoreeyey bay ahaayeen dabagedin markaa ma jirayse inta u asaxday unbaa dee la soocaya laakiin halkan mid baa asaxay midna may asixin kii asaxday baynu garan laana haddaad qori tuurto in markaa cagsiga ay u dhacdo iyaaba dhici karaysa wain idacaa caynan shay haddii uu sheegto fii yadi zaydi ninka sadiira uu gacanta ku hayo wa qaama bayinatan markhaatiya uu keeno bimilkin mutaqadimin inuu lahaan jiray inuu lahaan jiray oo markhaatiya u keeno fain shahidat ilbayinatu markhaatiyadu hadday sheegaan annahaa milkuhu amsi shalay inuu lahaabaanu markhaatiya ka nahay bay yidhahdeen ama sanadkii hore lam yuxkam low waaas man wa ka soo qaad male bayinadu ay markaa raaciso ka markhaati kacdo anahu akhadahaa minhu zaydun inuu zayd ka oogay ninkan hadda haystaa hadday dhahdaan shalay milkigiisiiba ahayd hebel baana ka oogay taasaanu markhaati ka de markaa waa la aqbalay lakin haday waxaanu markhaatiya ka sanadkiina soo dhaafay inuu ninkaa hebel ilahaa alaabtaa sanadkiina so dhaaf an ku weydiinana anagu waxaa rabaa hadda inaad ka markhaati kacdo inuu hebel leeyahay kamaad markhaati kicin wax wax lagu xukumayaa ma marka hadday hahdaan inuu hebel lahaa waa inay raaciyaan wax sheegaya in si xaqdaraa looga qaado ama waa inay raaciyaan wax sheegaya ilaa imika inay milkigiisii tahay ama wax milkigiisaa bedelay aanay ogeyn waa inu hahdo milkigiisiibay ahayd wax bedelayna ma ogi sida haduu yidhaaho dee waa la aqbali markaas waaya wuxuu yidhi waqiila waxaa la yidhi markaa sheekhu ariiqada wuu jasbiyey markaa aduu ariiqadan aan jasbinaynbaa ayaa rajaxana waqiila fiihi qowlaani waxaa la yihi mayana maslada laba qowl baa ku sugan waa ariiqada rajaxa asaxuhumaa midka sixada badan anahu laa yuxkamu lahu inaan loo xukumin saan soo sheegna ka soo sheegnay weyaan qowlka rajaxan oo de waxa weeyaan mar haddii aanay odhan wax milkigiisii zuuliyey ma garanayno buu lahaan jiray waxba lagu xukumi maayo waani ka labaad wuu le yuxkumula waa loo xukumi ayuu qowlka labaad leey maaa loogu xukumay waxaa loogu xukumay inay wuu lahaan jiray de wixii istisaab la odhan jiraa meesha imanay inuu lahaan jiray baa sugnaatay haddaba ninkanaa lahaan jiray inay kugu soo wareegtay soo cadee kan hala yidhaahda buu leey laakiin waxaynu leenahay markhaatiyadaas wixii laysku haystay kama jawaabin waxa laysku haystay wuxuu ahaa iminka hebel baale iyo malehe hebel baale hebel baa lahaan jiray kama jawaabayso ciddii imika lahayd wuxuu yihi wain idacaa mamluukan hadduu adoon markaa sheegto wa aqaama bayinatan markhaatiyana keeno anahu waladatu amatuhu fii milkii in addoontiisu dhashay milkigiisana ay ku dhashay aw amaratan midhac ayuu sheegtay wa aqaama bayinatan markhaatiyana waa keenay annahaa amarathaa nakhlatuhu geedkiisi inuu dhalay midhahan fii milkii weliba intii isagu uu lahaa ee milkigiisa ku jirta inuu midhahan dhalay iyo markaa ka markhaati kacday ukima low waa loo ukmay khalaas markaa waa weya lg meeshaa lagu buriyaa meesha ma yaalo geedkiisii baa dhalay isagoo milkigiisa ku jira hadday yidhahdeen warku waa dhayi waayo geedkaagu midhaha uu dhalay milkigaagba noqonaya wa kala noqon maayaan waa milkigiisiina way yidhahdeen waaya xukima lahu waa loo xukum waaya waqiila qiil baale hiya kalbayinati bilmilki lmutaqadim waxay la mid tahay uun milkigii mutaqadimka ahaa markhaatigii lagu furay inuu lahaan jiray geedkiisaa dhalay midhahan inuu geedkiisu dhalay baanu markhaati ka nahaydaasi milki mutaqadima ayuunbay noqonaysaabay markaa qoladaasi ay leeyihin qowleynkii iyay gelinayaan waxaa wilaadaha iyo khuruuju amarahaasi ayaa waqti mutaqadima bay leeyihin lakin wuu farqu ana shaata hunaaka bimilkin maqsuudi ayri taabicin ligayrihi falihada lam yuqbal xataa yasila dalika bixaali tanaasuc marka imika nimankani may odhanin waa milkigiisiiyo midhihiisiibaa dhalay marka iilkani uu imanayo waa markaanay odhanin midhahani waa milkigiisii geedkiisaana dhalay e waa markay idhaahdaanu waxaanu markhaatiya ka nahay midhaha inuu geedkiisu dhalay marka saas idhahdaan sidaa markay idhahdaan weeyaano markaa dee tan de qoladani waxay leeyihiin waa in la geliyo qowleynkii qolada horena way diidan tahay qolada hore bay rajaxayaan waxay leeyihiin halkan midhuhu waa taabic geedkiina in markaa ilaa iminka milkigiisa uu yahay ka markhaati kaceen kol haddii geedkii inuu markaa milkigiisa yahay ay ka markhaati kaceen ataabicu taabicun baa la odhanaya midhihiina taabicun bay u yihiin laakiin xagga nadarka waxaabad moodaa qolada maarata milki mutaqadima ka dhigaysa maarata qoleyinka gelinaysa in arinkoodu uu qawi yahay agga nadarka ta midhihii inuu iibiye baa dhici karaysa taabicu taabicna halkan imika socon midhihii waa kasoo go-een imike hadda waa kala xukune kol haddii midhihii ay hadda munfasil yihiin waladkiina sidaaso kale munfasil yahay qawleynkii in la keeno waa qawi xagga nadarka wuxuu yihi wain idacaa hadduu sheegto ana haada alcabda kaana lahu addoonkan inuu lahaan jiray wa actaqahu uu xoreeyeyna kadibna waqasabahu fulaan ninka dhimka haystaa uu dhacay uu xoog ku qaatay wuxuu sheegtay addoonkan anaa lahaan jiray buui waanan xoreeyey iminka ninkaasaa xoog ku haystay wa aqaama caleyhi bayinatan arrintiina markhaatiyo u keenay faqad qiila waxaa la de nin inuu yahay baa laga dhigay ninki waa laga jiidi iska hayste waqiila waxaa la yihi waa ariiqo kale waayahay hiya kalbayinati bimilkin mutaqadimin sidii milki mutaqadima in ay markaa ka markhaati kacday oo kale ay la mid noqonaysaayo qowleynkii iyaa geli ila inuu lahaan jiray markhaatiyadana sheegayaan xoreeyey waa wax wada maandiya weey laakiin halkan waxaa rajaxan kaa hore yuqda biha qawlan waaxidan maxaa yeelay haddii markhaatigii ay caddeeyeen ninkani xoroobay de maxaa dani kusoo celinayaba addoonnimo uu kusoo noqonayaa maba jiraysaba kol haddii markhaatiyadii caddeeyeen ninkani nin xora inuu noqday khalaas mutaqadim ba ha noqoto mushkilad male si ugu soo noqdo addoonnimo ugu so noqdaan meesha olba wuxuu yihi wain idacaa caynan hadduu shay sheegto fii yadi hayri qof kale gacanta ku hayo wa aqaama bayinatan markhaatiya keeno anahu ibtaacahaa min rajulin inuu ninka iibsaday alaab nin kala hayo ayuu yihi anigaale hebel baa ninka iibsaday markhaatiyadina keen inu ninkaa ka iibsaday lam yuqda lahu xataa tashhada albayinatu waa yahay loo xukumi maayo ilaa markhaatiyadu ay ka markhaati kacaan anahu ibtaacahaa minhu wahiya fii milkii ninkaa uu ka iibsanayay inuu ka iibsaday iyadoo milkigiisa ku jirta ila wax aanu lahayn buu kaa iibin karaa waa inay ka markhaati kacaan hebel oo maaligeediia inuu ka iibsaday baanu markhaatiye ka nahay sidaa waa inay yidhahdaan laakiin inuu hebel ka iibsaday baanu markhaatiye ka nahay oo ma soconayso aw amabas haddaanay sidaa odhanin waa inay yidhaahdaan ibtaacahaa watasallamahaa min hebel inuu ka iibsaday gacantiisana kala wareegay yaanu markhaatiye ka nahay marka gacantii sugaan de khalaas lakiin hadday bey keliya sugaan dee beyci waxaanu gacantan ku hayn milkigiisana ahayn ayaa laga yaabaa inuu kaa iibiyo lakin hadday gacantii sugaan iyo beyci markaa waa la aqbalaya way soconaysa wuxuu yihi wain iddacaa mamluukan hadduu addoon sheegto wa qaama bayinata anahu waladatu jaariyatu markhaatiya keenay in addoontiisu dhashi sheegaya aw samaratan midho ayuu markaa sheegtay wa qaama bayinatan markhaatiyuu keenay annahaa ahmaratu naklatuhu in midhahan geedkiisu dhalay lam yuqda lahu loo xukumi maayo xataa tahad tashhada ilaa markhaatiyadu ay bayinadu ay ka markhaati kacdo annahaa waladatu fii milkihi addoontu inay milkigiisa ku dhashay aw amarathaa fii milkihi geedku inuu midhahan ku dhalay milkigiisa isagoo ku jira eeg yaanu ku khaldinanu ku odhanin waxaan markhaati ka ay addoontahayba inay ilmahan dhashay dahay goormay dhashay laakiin ma iyadoo iyay dhashayo wixii ay dhashay isagu u leeyay hashaa heblaayo ee hebel haysto waxa weeyaan nirigtan inay dhashay baan markhaati ka ahay un hadduu ku yidhaahdo de goormay dhashay waa inaad bax baad leedahay hadduu markaa intaasu yidhaahdo ama haysid baad leedahay waa inuu yidhaahdo hashaa heblaayo oo hebel milkigiisa ah inay dhashay ilmahan iyadoo milkigiisa ah yaan markhaati ka ahay soo ma arkeysi de milkigiisiina uu yahay markaa hadduu saas yihaahdo warku waa dhay marka hadduu saa yihaahdo ayuunbaa la socodsiin midhihiina waa saas oo kale waa inuu yidhaahdo geedku isagoo hebel isagoo geedkii hebela in midhaha uu dhalay ayaan markhaati ka ah deetan markaasaynu taabici aynu ka dhigay aynu tabicnimo raacin wain idacaa ayran shimbir hadduu sheegto aw ghazlan ama dun uu sheegto aw aajuran ama uu sheegto jaajuur ama labankii markaa dee maxruuqa ay gubnaa wa aqaama bayinatan markhaatiyana keeno ana ayra min baydihi shimbirtani beedkii hebel inay tahay wاlghazla min quطnihi duntani inay hebel cudbidiisii tahay wاlaajura min diini jaajuurkani min iinihi hebel dhoobadiisii iyo ciiddiisii inay tahay qudiya lahu waa loo xukumi ku halka jaajuurkiio maanta dee samaysan ayuu wuxuu ka markhaati kacay ciiddii iyo sibirkii hebel inuu yahay waayahay marka yani jaajuurkii hebel may odhanin laakiin ciiddiisii iyo sibirkiisii inuu yahay wuxuu ka samaysnaa ayay sheegeen dee waxaa leeyahy jaajuurkanima wax kalaa soo intii un maa waa intii un marka kol hadday markhaatigii in wixiisii uu yahay waxaan ay ka markhaati wax uu dhalayna maaha waa wixii unoo suuro kala yeeshay ukuntii hebel beedkii hebel shimbirtani tahay iyaan ka markhaati kacay hadduu yidhaahdo dee markaa ukuntii ciddii lahayd unba dee ka soo baxdana lahaanaysa duntii hebel cudbigii hebel inuu yahay baan ka markhaati kacay imikana dun baa laga dhigay de waa cayntu ina ismu bedelin marana maaha sidii masaladii hore oo kale wax dhashay maaha waa wixii una qaab kale noqday markaa waa caadi baa wain maata nasraaniyu kristaan baa dhintay wakhalafa wuxuu ka tegey ibna musliman inan muslim wataraka ibna muslima inan muslim uu ka tegey wabna nasran iyo ku nasraani iyo kristaana faaqaama lmuslimu kii muslimkaabaa keenay bayinatan markhaatiyo anahu maata musliman inuu islaamnimo ku dhintay inuu dhexlu doonayo wa aqaama nasraaniyu kii kristaankaana wuxuu keenay bayinatan markhaatiyo anahu maata nasraaniyan inuu kristaannimo ku dhintay walam tuarikha ama walam yuarikha labadooda midna taarikh ma sheegin qudimad bayinat muslimi laakiin dee bayinooyin bay keeneen bayinadii muslimka la hormarinay kani laba markhaati buu keenay inuu islaam ku dhintay kuwa kalena laba markhaat gaalkiina laba ayuu keen u gaalnimo ku dhintay sheegay odayguna markiis hore muxuu ahaa gaal buu ahaa nasraaniya marka qolada kiristaannimuu ku dhintay leh waxaynu leenahay idinku sidii u ahaa unbaad ogtihiine waxaydaan ogeyn ba ninkan inuu islaamay iyaa jirta oo markhaatiyadan ay caddeeyeen inuu islaamay baa jirta markaa waxaa leeya bayinat lmuslim macahaa ziyaadatu cilmin inuu ka guuray iyo iyagu hayaan aqoon ani kuwan kala wain shahidat bayinatu lmuslimi haddaba hadday markhaatiyada muslimku yidhaahdaan ana aakhira kalaamii cinda almowti lislaam markay naftu ka baxaysay waa shahaadani ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana cinda rasul wa shahidat bayinatu nasraaniy kiristaanka markhaatigiisuna ay yidhaahdaan ana aakhira kalaamihi kaana annasraaniya markay naftu kasii baxaysay in allaha haaliu alaaa buu lahaa bay yihahdeen naftu kaga baxda tacaaradat ilbayinataani de markaan halka halkan ziyaaratu cilmi ma jire malaha waxbaa da isu sasawiray nimankan waa niman saalixiina ka markhaati kacayaa wuxuunbaa sasawiray malehe garan mayno markaa way tacaarudayaan kolkay tacaarudaan wa fiihimaa qowlaani dee laba qowl baa ku sugnaa axaduhumaa tasqutaani wa yuxkamu biannahu kaana nasraaniyan labadu meesha way ka bixi deetana asalkii baa laysula noqon kii nasraanigina waa la dhaarin kolkuu dhaartana dee nasraaniyadii baa loo xukum waa sida muctamadka waani ki labaa tustacmalaan waa kii ahaa waa la isticmaali bilwaqfi aw ilqurcati aw ilqismati saddexdii qowl ee ku jira isticmaalkana wuu kuu sheegay wa qiila qiil baale laa tajiibu lqismatu halkan qismadii iman mayso oo dee ma muslin iyo nasraani baa la wada dhexalsiin hadday qismadii timaada bay leeyihiin muslin iyo gaal baa wax wada dhaxl taasina suuragal maahe qowlkii qismadu suuragal labada qowlee kale un hala kala qaata buu kaasi leey wuxuu yihi qofka dhintay haduu yahay laa yucrafu aslu diinihi diintiisii asalkahayd baa daan la aqoon deetana laba ay isku qabsadaan gaalnimuu ku dhintay iyo ku dhintay tacaaradat ilbayinataani labada bayino way iskhilaafayaan marka hore inuu muslimaa inu gaala kala garanayn wa fiihimaa qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi leeyahay tasquaani de way dhacaysaa waa soo taqaanay wayarjicu ilaa man fii yadihi wayurjacu waxaa loo noqon ilaa man fii yadihi tarika cidda alaabtii gacanta ku haysa deetana cidday u qirto ay tirada hebel baale iyunbaa la siin waay haddaanay de labada midnaba gacanta ku jirinna xalafa kullu minhum ala laakhari de waxay noqonaysaa bilaa bilaa bayino laba dacwo oo bayina oo midnaanu gacantii ku haynin adiga yaqaanisii la yeelayay inta la dhaariyo labadu haday waa ti loo qaybin jiray wthaani buu ku yihi ka laba tustacmalaani waa la isticmaali bu labadaba calaa maa dakarnaahu aad soo aragtay ayaa ku jirta wuxuu yihi suwartan haddaba masaajanu ka sheekeynayno wayuqsalu lmayitu meyidkaa waa la maydhaya wayusallaa caleyhi waa lagu tukanayaa fi lmasaa'ili kuliha intaasoo maal waaa masaail aan soo sheegin xataa kuwii aynu nasraaniga kol haddii bayina la keenay inuu islaamay sheegaysa bayina haddii la keenin islaami sheegaysa oo aakhiru kalaami ashhadu an laa ilaha illa bu lahaa waynu ku tukani ka wayo ina waxaan sheegaya ay run tahay iyaa suuragala intii qof muslima xuquuqdiisii dayacmi lahayd ku gaala maaragtay de aynu ku tukana lakin maxaan odhan in kaana aslam allahuma kfir lahu in kaana aslama in kaana muslima wuxuu yihi wain maata rajulu nin hadduu dhinto wakhallafa bnayni laba laba inan ka tago watafaqa calaa islaami labi ay isla ogol yihiin aabahood inuu islaamay wa islaami axadihima labadoodan midna uu islaamay qabla mowti abi intaan aabbuhu dhiman wakhtalafa ay isku qabsadaan fii islaami aakhirka kale islaamkiisa halkaana qabla mowti abi ma aabba geeridiisa ka hor buu ahaa aw bacdahu mise wuu ka dambeeyo dhaxalka maarata ma soo gelayo falqowlu qowlu ibni lmutafaqi calaa islaami ka islaamnimadiis la isla ogol yahay yaa de markaa muddaca caleyhi noqonaya lagu inuu islaamay odaygoon dhiman odayguna islaamnimo ku dhinto muslim bu oo soo islaamay ka kalaa laysku haystaa dee kan inuu dhaxalka ku jiro waa la ogyahay kani inuu soo gelayo kan laysku haysto ayaa mudaciya oo waan kula soo gelaya iyo lama soo gelaysid baa laysku haystaa soo marka haddaba kan le islaamnimadaadu ma sugna bada yani inaad islaamtay qabla aaba dhimashadiisa ka hor ma jirto kadib baad soo islaantay kaale iyaa warkiisa la qaadano alaslu idaafat اxaadii ilaa aqrabi awqaatihi weeya wain itafaqaa hadday isku raacaan calaa ana axadahumaa aslama fii shacbaana labadooda mid inuu shacbaan muslimay walaakharu fii ramadaana ka kalena inuu ramadaan islaamay bay isla ogolyihin anigu waa anigii shacbaan islaamay adna u adigii ramadaan islaamay bil baad iga dambeysay haye wakhtalafaa fii mowti abi laakiin aabbaha geerida kan shacbaan muslimka ahaa maata qabla islaami akhi laakiin walaalkaygan ramadaan soo islaamay aabbo geeridiisaa ka horreysay buui oo intaanu isagu soo islaami iyo aabbo geeriyooday wa qaala alaakharu ramadaan soo islaamna wuxuu leeyahay bal maata bacda islaamina labada yadu anagoo muslimiina iyuu aabba dhintayoo ramadaan dhexdeedii buu dhintay islaamnimadeedina kadib falqowlu qowlu thaani qowlka la aqbalayaa buu yidhi waxa weeyaan kan dambe qowlkiisa weeyi fayashtarikaan maxaa yeelay islaamnimadii waa laysla wada ogolyahay geeridii aabbaa laysku haystaa waa xaadif walaslu idaafatu lxaadii ilaa aqrabi awqaatihi markaa geeridii baa laysku haystaa waktigaasay ahayd way ka dambeysay markaa dabcan bayinana lama hayo masladu markaan bayina jirin ama haddii labadaba bayina loo keeno de mutaqadimada la qaadin waad soo taqaanitaa marka maxaa la sameyn kan dambaa la qaadanaya alaslu idaafa اxaadii ilaa aqrabi awqaati wey wain maata rajulu nin baa dhintay wakhalafa abaweyni kaafirayni labadii labadiisii waalid oo gaala abuu ka tegey wabnayni muslimayni iyo laba inanoo uu dhalayoo muslimiina faqaala abawaani labadii waalid waxay leeyihiin maata kaafiran gaalnimuu ku dhintayoo dhaxalka anagaale wa qaala ibnaani labadii caruur ahaana waxay leeyihiin maata muslima islaamnimuu ku dhintayoo dhaxalka fafiihi qowlaan laba qowl iyaa ku jira asaxuma midka sixada badani waxa weeye ana alqowla qowlun he ana alqowla qowlun ya waayahay halkaa waa laysku haystaa kitaabku wixii uu ahaa waa laysku haystaa halkaa ana alqowla qowlun alibnayni baa inta badan ku qoran soo ma ilaa daar laakiin qowlulibnaynidaasi xataa waa weji jiritaankiisa hadalku inuu wejigaasi ma jiraa mise ma jiro iyaaba hadalka taaganya iska daa inuu kii markaa rajaxnaa noqde halkan asaxumabal aniga halkan waxaa ii qoran asaxuma ana alqawla qawlu laabaweyni labada waalid qowlkooda in la qaadanayo yaa asaxa waana sida ibnu rifci uu marka hore ku sharaxay waxaan u sheegay in shuraaxdii ka horreysay qaarkood ay saa u sharaxeen shuraaxda qaarkoodna in laga fahmayo inay meeshu aada ibneyni tahay iyuu ishaaray markaa deetna ina markaa weji bal aduu jiro uu yahay oo qolyaha qaarkood ay sheegeenna wuu ishaaray laakiin qawlka la yaqaano waa ana alqawla qawl abaweyn iyo kan labaadoo wathaaniyu qafu ah mooyaane ana alqawla qawlulibnayn wax mashhuuraba maaha inuu saxiix noqdo iska daayo ana alqowla in qowlku uu yahay qowlul abaweyni labada waalid qowlka ay sheegeen inuu yahay iyo asaxa muxuu asax ku noqday dee huwa almuwaafiqu lilasli walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana qofka labadiisii waalid gaalo ahaayeen ma gaal ba mise waa muslim maxaa u asala dee gaalnimaa u asala gaaladu carruurtay dhasho gaalnimaa u asala markaa inuu soo islaamay markhaatiya u baahanta kole dan markhaatiya laayin asalkii baa la raaci saasaa rajaxan wahaani qowlka labaad wuxuu leeyahay annahu yuuqafu weye waa la hakinaya arrinta xataa yankashifa ilaa iyo xaaladdu caddaanayso aw yastalixu ama ay si ku heshiinayaan deetana sidii ay ku heshiiyeen ama sidii caddaatay dee la raacayo ayuu qowlkani isagu uu leeyahay maadaama aan hadda arrinkii caddayn buu leeyahay oo labadii qolo ay isku haystaan laakiin muctamedku asalkuu raacay wuxuu yihi wain maatat imraatu qof haweeney hadday dhimato wabnuha iyo ilmaheedii faqaala awjuha ninkeedii baa yihi maatat awalan iyadaa hor dhimatay fawaria libnu ilmuhuna wuu dhaxlay uma maata libnu markaas haddana ilmuhu dhintay fawarituhu markaasaan anigu aan ilmihii dhalay ila aabihii baan ahay wa qaala akuuhaa wuxuu yihi odayga seedigii oday markaa walaalkeeda bal maata libnu mayana inankaa hor dhintay awalan marka hore ilagu ijaabayaa isaga marka kii xijaabi lahaa baa buu leeyahay fawariathu lummu hooyada ayaa isaga dhaxashay uma maatat markaas iyaduna dhimatay fawaritu iyadoo intii inankana wadata ayaan anigu dhaxalkeeda soo galay buu leeyahy soo arki maysid odaygu wuxuu leeyahay adigu dhaxalka walaashaa maad soo gelino inankeedaa noolaa markay dhimatay kol haddii inankeedu noolaana de shaqo kuma lihiin markii inankaygu dhintayna adigu abtibaad u tahay dhaxalkiisa shaqaba kuma lihiin wixii oo dhan ba u ka xabinayaa marka kana wuxuu yihi may sidaa may ahayn inankaagaa hor dhintay bu hooyadiina dhaxalkiisa qaybteedii way ka heshay iyadoo sidaa tahay bay walaashay dhimatay dee zawjkeedii baa tahay wixii ilaahay kaa siiye leedahay intii kalena baaqi sugaan anigu ahay soo arki maysi wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala lam yuwara mayitun min mayitin kol haddaan markhaatiya la oo saa u kala hor dhinteen aan la garanaynin haye falaa tuwari zaahiqan min zaahiqii wey meydna meyd markaa la dhaalsiin maayo labadu isdhali maayaan inankuna dhali maayo hooyadii hooyaduna ilmaheeda dhali mayso mid walba sidii wiii isagu si gaara uga tegey ayay dadkii kala dhalayaan bal yujcalu maalulibni inanka markaa maalkiisa waxaa la siin lizawji aabihi baa la siin wa maalulmar'ati qofkan dumara maalkeediina lizawji walakhi ninkeeda iyo iyo walaalkeed iyo dee wa wain idacaa rajulu nin baa sheegtay ana abaahu maata canhu in aabihii uu isaga ka dhintay wa can akhin lahu ghaa'ibin iyo inan kale oo maqan anig iyo inan kale oo maqan ayuu aabbahay naga dhintay buuli walahu maalun waxaanu leeyahay buu yihi maal cinda rajulin xaadirin ama xaadirun cinda rajulin labada nusa saas u kala duwan yihin maal xaadir ahoo nin hayo ama xoolo uu nin joogaa hayo ayaanu aabbahay ka tegey waaya wa aqaama bayinatan bidaalika markhaatiyana wuu keenay arrintaasi inay saa u jirto sulima ilayhi nisfulmaali dee xoolaha nuskii baa la siinaya wa akhada alxaakimu nasiiba alghaa'ibi kaa maqan nasiibkiisana wuxuu ka qaadi miman huwa cindahu cidda haysa ciddii haysay ayuu odhan keen nusa dhusa kalena keen waxafidow caley wuu ilaalini ninkii maqnaa ilan waa laba inan oo siman oo aabbihii wada dhalay oo iyagu walaalaah markaa dee si siman bay uqabsanayaan kale nuskiisa harsiilka kale nuskiisana dowladda uhaynaysa waqiila qiil baa yidhi in kaana daynan ninkani waxa uu hayo ee dhaxalka ihi hadday dayn lagu leeyahay lam yuukad nasiibuhu nasiibu lgaaibi ka maqan qeybtiisa la qaadi maayo waa lagu daynaya bal yutraku waay bal yatruku qaadigu wuu daynayaa fii dimati اlghariimi kaa daynka lagu leeyahay dimadiisa ku jiro xataa yaqdama ilaa ka imanayo kii maqnaa eeg halkan muxuu kuleeyay qiilkani waaba rajaxan yahay qiilkani qiilkani qiil sahlan maahe wuxuu kuleeyahy waynu kala qaadaynaa arrinta wuxuu ma xoolo ammaano u hayaa mise waa dayn lagu leeyahy hadday xoolo ammaano a tahay waa sax nuska kalena waa laga qaaday oo dawladd haddii laakiin ay dayn lagu leeyahay tahay daynta ha u ahaato daynnimada laga saari maayo waayo haddaad daynnimadii ka saarto soo bixiso hadhow musiibada ku timaadaa wixii baabaa wuxuu ka baaba kii maqnaa laakiin haddaad dayn ahaantaa ugu dayso oo ninkan xoolihiisa wax ka baaba-aan de waa xoolihiisii gaarka ahaa ninkii maqnaa xoolihiisii maaha ilan waa dayn uu dimada kuleeyahay isagu marka in dayn ahaanta loogu daayo iyaa u fiican qofka maqanna xoolihiisa sida kolba u wanaagsan iyaa laga yeela waa muctamed markaa qiilkaas wuxuu yihi wain maata rajulu nin hadduu dhinto fadacaa rajulu mid kala sheegto anahu waariu inuu dhaxalka isagu leeyahay laa waaria lahu hayruhu dhaxlo kalena aanu jirin fashahida shaahidaani laba markhaati ay ka markhaati kacaan dakaraani xuraani oo lab ah labaduba xorna ah min ahli اkhibrati bixaali اlmayiti dadkii guntiisa ogaaya qofkan dhintay ee waxa w khibradda ulahaaya anahu waariu bay ka markhaati kaceen ninkani dhexlihiisa inuu yahay laa waaria lahu ayru cid kaloo dhexashaana aanay jirin sulima ilayhi miraas waa dhaalkoobti dhaalkoobta saad ku samaynaysaa dhaalkoobta waxaad ku samaynaysaa waaya qofkii dhintay waa inay laba qof ku yimaadaan oo lab oo xor ahlu shahaadaa dadkii markhaatiya furi jiraya oo weliba ahlulkhibrati baaina ninkan dadkii guntiisa ogaa ee hoos u ogaa waa inay yihiin imika caaqilkiiyo xun bay eegaan laakin de caaqilku dad badan baanu aqoonba markaa dadkii hoos u yaqaanay laba kamida oo looga qaateeni waa inay meesha yimaada haddaad doonto marka dambe ku kab mushkilad male lakin waa inaad labadaa horta hayso labadii waa ina yidhahdaan dhaxlihiisu waa hebel iyo hebel iyo hebel dhaxla kala male taa waa inan ka markhaati ka waxaanu markhaati ka nahay saas o dhan waa shahaado waxaanu markhaati in hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel dhexlayaashiisa ay yihiin dhaxle kalena aanu ka tegin oo aanu jirin taasaad markaa dhaalkoobti ku samaynaysa wain lam yaqulaa haddaanay haddaba odhanin laa naclamu lahu waarian hayrahu dhaxlo kale uma ogin haddaanay odhanin aw qaalaa daalika ama ay sidaaba yidhaahdaan walam yakuna min ahli lkhibrati laakiin dad hoos ugu dhaadhacayo hoos og aanay ahayn fain kaana hadii uu qofkani yahay miman lahu fardun kan maanta la wado ee laleeyahay waa dhaxlihii hala siiyo hadduu yahay qof markaa ahlu farad ah oo faral leh dufica ilayhi lfardu caa'ilan fardigiisii waa la siin isagoo weliba cawlan oo cawlkii uu galay inta ugu badana uu ku cawlmi karo fardigiisaasi ayaa lagu cawli markaasaa la siin ilan ma hubne nimankana niman guntiisa u dhaadhacay ma aha marka waxaa dhici karta wax iska soo baxaan wain kaana bnan aw akhan haddii qofkan ay wadaan uu yahay inan meydku dhalay ama meydka walaalkii uu yahay laam yudfac ilayhi waxba la siin maayaba inankii meydku dhalay dee ahlu fardi maaha waa casabo baaqiguu qaataa baaqigii maxaa aan maba garanaynaba maxaa baaqiya maanta maba garanayna waayo waxaa dhici karta dad kaleo ahlu fardi inay soo baxaan midda kale markuu baaqi sugan yahay waxaaba laga inamo kale inay jiraan baa dhici karto kuwana aanay ogin marka de cadadurus baa lagu qaybin cadadruuska intuu ka noqon maba garanayn kol hadaynaan waxba garanayn oo xataa inta ugu yara uu heli kara aynaan garanaynin waxba la siin maayo walaalkiina waa saasoo kale walaalku inuu maxjuub yahay baa isaga dhici kartaba uma yasalu lxaakimu dowladda ayaa markaa deetana ka baafinaysa can xaalihi xaalkiisa dadka laga war waa la baafinaya fi lbilaadi alatii saafara ilayha dhulkii u safriya meelihii uu tegtegi jiray ayaa laga baafinaya fain lam yadhar lahu waariun aakhar cid kale oo ninkaa dhexla ah haddii loo waayo fain kaana miman lahu fardun hadduu qofkan markaa haddaba meesha joogay ahlu fardi yahay ukmila fardu fardigiisa loo dhamaystiri de wiii kalena laga yeeli jiray laga yeeli hadii raddi la qaadanaya dib baytulmaalka la geenayaba wain kaana bnan hadduu ibni yahay ama akh yahay a isaga soo socda lakin ibnigiiba horta qaado sullima ilayhi lmaalu isaga bilaa khilaaf weeyi xoolihi waa lagu wareejiyey ku haystaa ma jirte wain kaana akhan hadduu walaal yahay qofkan keliya meesha la keenay ee cid kale ma jirta laleeyahay faqad qiila qiil baa halkan yidhi laa yuslamu ilayhi laa yusallamu ilayhi lmaal waxba loo dhibi maayo inuu maxjuub yahay baa suuragala bay inuu xijaaban laakiin waa daciif lawanin waxba soo weyney wa qiila waxaa la yidhi yusallamu ilayh xooloo dhan lagu wareejin oo wal asaxoo ka sixada badan ilan soo baafino waxba soo weyney markaa waa lagu wareejinayaa xoolaha oo dhanbo daahirkaasaa la qaadanaya wayustaxabu waxaa wanaagsan an yauda minhu kaiilan an yuukhada minhu kafiilu ama an yakuda minhu kafiilan labaduba caadi cid markaa kafiil ka noqoto damiina in loo qaado oo hebel baa ka damiina ka kafiila haddii hadhow wax soo baxaan ayaa la sameya kafiil baa loo sameeya waa iska mustaxab weey ila wax aynu imika haydhaa ma jirin waqiila qiili baabale yajibu waaba waajib si ixtiyaadkii markaa loo loo adkeeyo waqiila waxaa kaloo layidhi in kaana iqatan ninkan hadduu nin lagu kalsoon yahayahay ustaxiba waa iska mustaxabuun wain kaana hayra iqatin qof aan lagu kalsoonan hadduu yahay oo xoolaha baabiinaya hadduu doono wajaba ama wax qarinaya wajaba in kafii loo sameeya waajib bay noqon buu yidhi walawalu asaxu kaa hore ayaa sixa badanoo wax waajibinaya kafiilkuma jire waa iska mustaxab wuxuu yidhi waman wajaba lahu xaqun qofkii xaq u ay u sugnaato wa huwa muqirun kaasina uu qirsan yahay in waxaan lagu leeyahay lam yaakud min maalihi bigayri idnihi xaq uma laha inuu xoolihiisa idan la iska qaato qofka dayn baad kuleeda kun doolar waanuu kuu qirsan yahay intaad dukaankiisa usoo dhugusto ama usoo dhacdo inaad maqalkiisa kun doolar ka tirsatood iska baxda haddana xaq uma lihi waayo dee kunkaagu waa wax daynoo dimada ku jira kan aad qaadatay si uu u noqdo inuu isagu kugu wareejiyaad baahan tahay markaasuu waxaagii noqonaya haddii kale nin oolihii xoole aanu lahayn qaatay baad noqonaysa mar hadduu kuu qirsan yahay kuuna diidanayn waa sida wain kaana munkiran hadduusa dafirsanyahy walahu bayinatun qofka inu markhaatiya haysto faqad qiila waxaa la yihi yaakudu iska qaadan karaa waa ise muctamadka wuu usoo dhici karaayo iska qaadan karaa laakiin waa inaanu albaabna jabinaynin si kalena yeelaynin kol hadduu ila maxkamaddu ku qaadan karay maxkamaddii haddaanu tegayna doonay inuu tugaankii qaato albaabkii fure hadduu intu arko iska soo yar dhacuu ka tirsado uu iska qaato waa caadi baa oo maslatu dafar baa la yhahda masaladan iyadiyo furuucdeeda soo socota masalatu dafar baa la yidhaahdo shaaficiya iyo madaahibtii kale isku herdiyey oo isku khilaafay markaa shaaficiyadu waxay leeyihiin yakud wuu qaadanaya waqiila qiil baa yihi laa yakud may qaadan maayo kol hadduu markhaatiya haysto de maxkamadiibuu tegi karaa wuu dacwoon karaa markhaatiyaduu oogi wuu qaadan markaasaa la siini marka mar haddii uu si caadiyahoo sifo sharciga ku qaadan karayo usoo dhicin iyo markaa waxa weeyaan qaad markaa xatooyo inuu ku qaato munaasib ma aha bayleeyi wain kaana munkiran walaa bayinata hadduu dafiirsan yahay markhaatiyan walaa bayinata lahu markhaatiyana aanu haysan taas iyada gelin falow an yahuda inuu qaato kani xaq buu leey balde kan waxa u banaan haduu si kale waayo inuu dukaankii xagga sare ka gooyo mooyaane uu habeennimo usoo dhacu khasnadii jabiyo kuka ka tirsado way u banaan tahay bal si kale haddaan ku heli karin ilan markhaatina ma haysto waanu dafiirsanya hadduu maxkamadda geeyo dhaarun bay tegi dhaartana wuu dhaaranaya markaa si kale male soo ma hataa albaabkaa uu jabinayo iyo waxaasoo dhan waxaa laleeyahy xaqiisii ayuu doon doonanayaa ninkan loo qaban maayo fain kaana min gayri jinsi xaqihi xoolahan uu hadaba helaya ninkii uu ka qaadanayaa hadii xaqiisa wax ka duwan ay yihiin lacag buu kuleeyay laakiin ari uu ninkani leeyahay iyuu doonayaa meel banaana cidla ah inuu laba neef ama saddex neef uu kala cararo isaguna lacag buu kuleeyahay fain kaana min ayri jinsihi min jinsi min ayri jinsi xaqii xaqiisii wax aan la jinsi ahayn hadduu yahay baacahu waa iibiyo yaa iibinaya binafsihi isla isagaa iibinayso helada keenayo waqiila qiil baa wuxuu yihi yuwaaiu wuxuu la heshiin man yuqiru lahu qof markaa u qira bixaqin xaq inuu qofka leeyahay cinda alxaakimi xaakimka agtiisa inuu ninkaa hebel ah xaq ku leeyahay wa annahu mumtanicun ninkaasina inuu diisay diiday da firsan yahay ninkan markhaatiya haysto laakiin qof buu leey war waan kule ilaahay baa igu ogi adigu ii markhaati furuun inaan alaabtaa aan leeyahay anigu ninkaa inaan lacagta noocaasa ku leeyahay inuu idafirsan yahayna xoogaagan idahan aan wataana inay rahan yihiin xaqaygii u rahman intaa ii markhaati fur buu marka waqiila qiil baa la yuwaaiu wuxuu la heshiin man yuqiru lahu qof uqira bixaqin xaq inuu ku ninkaa cindaalxaakimi maxkamadda uga qira wa anahu mumtanicu ninkaasina inuu dafirsanya aqiisa uu diiday siin layahay waxaana ay yihiin rahan uu hayo liyabiica alxaakimu caley si dowladdu ay markaa u iibiso xaakimku u iibiyo arigiyo lacagtiisii laga siiyo laakiin wuxuu ku yiri wal awal asaxu ka horaa saxa ka dambe sax maaha maxaa laku kalifaya ninkan inuu been sheego arrintani sax ma aha arrintanina wax markaa waxa weyaan sidaasi waa fujuur baa la yihi waa arab waa fujuur iyo waa dembi inuu ninkan yidhaahdo waxaan markhaati ka ahay iyo ninkaas ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun taasi markaa iduma banaanaanayso qiilkani ma banaanaanaye sidaa horuu yeelaya isagaa iibinaya wuxuu yihi fain talifat ilcaynu shaygii hadduu baabo fii yadihi gacantiisa ku baabo talifat min damaanihi arigii uu soo kaxeeyey isagiioo aan sayladiiba keenin bay dacwo ka cuntay wiiiba ama waraabiy wabado wixiiba waa tegey khasaarahaas iyuu ku dhacay isaga isagiisa soo watay iyaa khasaarahaasi ku dhacay deetana de intii xaqiisa ku aadanayd isu tuur bay noqon intii kalena de waa ninkii markaa u celiyo ila ariga markaad iibiso intaadii baad ka tirsan intii kalena qaab yaroo xeeladaysan oo xirfadaysan ayaad igu celi warba lacagta ama qof baa ugu dhiibi waxad orani waa ninkaa hebelaa cid soo dhibtaa u dhib wa lacag aad leedahay baa laigu soo kaadhigi wabilahi tawfiiq deetana leelo lacagtaa oo aad leedahay oo adiga iskale baa qaado aqaagibaa khalaas laakiin iska ilaali dada maxkamadii meelaha tagto tiraahdo waxoogaagan ariga abaan soo watayo nin xaqaygii dafirsanaa qaadi iyaan markaa intan ka soo kaxeeye iibi haddaa adigu saa tiraahdo ken bu ku ma arigan ahaa aye orad maasalaama bax bu ku maxaa dhacay waxaad sheegtay ariga nin cid kale leedahay oo adigu lahayn soo ma khalaas waxaad qirtay in adigu shaqo kulahayn arigan ninkii baa loo yeedhaya arigan ma adigaa lahaa ha kaxayso adigu ma lacag baad ku leedahay ha lacag baan ku lahaa war ma qirsan may ma qirsani markhaatiya ma haysta may ma haysto war ma dhaaranaysa ha wuu ku xagabsiin halkaasuu ka baxayaa marka markaa waxbay ku ogolaadeen wixi ku ogolaan waa inaad tallaabooyinkoodii raacdo hadii kale waad seegeysaa meesha wuxuu yihi haddaba talifat min damaanihi isagaa de ka mas-uula wixii soo gaara oo khasaaru isaga ku dhacaya wa qiila qiil baa le tatlafu min damaani lghariimi maya ayaa magdhowga lagu leeya isagay ka baaba'aysaa waxaani waayo ninkani nin xaqiisii raadinaya ayuu aha welina xaqiisii muu gaadhin waxaan markuu iibiye kadib ayuu xaqiisa gaadi laakin waxaa leeyahay sax maaha ninkani waxaan wuxuu usoo qaatay isaga dantiisa ee umuu soo qaadin kii kale u dane umuu soo qaadin baab lyamiini fi dacaawa watiguna da iska halkana waa qasaabadeeda lafteeda xoogaa sharaxay u baahan tahay halkaa iskaga joogo sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed allahu aclam ninbaa gaari caariyo kuugu dhiibay dabeedna waxaad aragtay gaadhi kale oo dabkii goostay ma ugu qaban kartaa dabka mise isticmaalkii lagu ogolaaday maaha wixii aan qofka wax alliyaala wax dhiba soo gaadhsiineynin wax alliyaala wax khasaaraa iyo wax alliyaala wax culeysoo ka gaaraya aanay jirin idan qaadasho uma baahno qof gidaarkiisa inaad ku tiirsato oo kale ma idan qaadashay ubaahan tahay may uma lan wax alle wax ka soo gaarayaaba jirin gaariga dabka lagu qabanaya maxaa ka gaaraya maarata lagaga daartay wax alle wax ka gaarayaa ma jiran marka taas oo kale iyadu ubaahan mayso idan qaadasho ubaahan mayso wallahu aclam